wadaadkana wuxuu ihi sagaashan doolar bay ahayd gacanta u horreeyay kismaayo lagu gubay ninka xaday sagaashan doolar hanti badan way hantidaas kor bay u dhaaftay laba nisaab bay ku dhowda annagu waxaan ihi nimankaas waxay qabtaan eh, laguma kalsoonaan karo gacmaha iska guraan waa niman haliilhaya oo qamaamahaya aduwa idinkaasa walaa yakunu saariqu saariqan <clears throat> wa cinda allahi tajtamicu lkhusuumu walaa yakunu saariqu saariqan ninka tuuggaa tuug noqon mahaye yani tuug gacanta la goynayo tuug waaba yahay min xayu musطalax sharci waa yahay laakiin min xayu اlxad buu sheeku ka hadlayaay xataa yaakuda almaala min xirzin ilaa xoolaha uu ka qaado meel lagu ilaaliyay min xirzin ay min xifdin hanti kasta meel la dhigay leedahay ayb hanti kasta waa inuu meesheeda ka qaado xoolihii meeshay fadhiyeen ee lagu talaga inay baryaan buu ka xaday lacagtu meeshay taallay buu kala baxay alaabta dukaankiibuu kala soo baxay dharkii meesha la dhigay buu ka soo qaaday idan hanti kasta meeshii loogu talagay lagu ilaalinhayay inuu ka qadaa shardi ah xoolo banaanka uu ka qaaday oo baadi ahaa gacan loo goyn maayo fa ama almaalu daayic xoolaha fakaday ee dhumay min saaxibi ninki laha ka dhumay iyo wathamar iyo midhaha alladii yakuunu fi shajari iyo midhaha geedaha ku yaalla fi saxraa meelaha bannaan bilaa xaafidin waardiya la-aan iyo walmaashiya adhiga iyo xoolaha nicmoolayda alatii laa raaciya cindaha wax la jooga uusan jirin iyo wanaxwi daaliga wixii lamid a ah, falaa qatca fiihi ari iska foofto hadiye ah iyo lo iska foofto hadiye oo socota iyo geel harweyn oo iska socdo cina la joogin buu neef ka kaxaysta hadhow baa lasoo qabtay xoolihii waa laga dandhabi imaamku hadduu tacsirina waa leeyahay laakiin gacangoyn ma laha ayib leanna maxaa yeelay xirsimitl kuma sheshin xoolahani loodii sidoo kale hadiyadda ahayd geeli sidoo kale adhigii sidoo kale beerta aan meesha bannaan ka baxdeen ood lahayn cid la joogtana aysan jirin ninkii wax ka haday asna sidoo kale xoolaha fakadii hantida dhuntay ee tiri hantidaas iga fakatay ninkeena baadifad baan siinaa lasoo helo intaan hele baan la dhuntay duurkaan la galay dacan lai goyn maayo waa laga dandhabi waa laga soo qaban marxaba mhm. idinka idii loo aan lala jooga ninka xaday gacan la goyn maayo mhm. xirzi buu taagan yahay raaciw waa ninka xaafidka xirzi bay loda intuu inka la joogo marka dantaad gaalaado isgaabisa aad yar dhunfato ayib hadday cidlo tahay ismaada gaabisayna ma og tahay waxaad isu gaabinayso waa ninkan la jooga xaafidka awey annaga curfi gacan u goyn mayna sheekh xuduudu tudra'u bishubahaat shubha qawiya weeye sheekh aha seen loo raacin waa la raacaa looda xilli xilli khaasan la raacin looda magaalooyinka joogta iyo baan la raacin looda reemiyiga waa la raacaa looda magaalooyinka ka foofta inta mad aan la raacin ama xilliga xilli roobeedka barwaaqada ay jirtay meelahan dhaway daaqayso kale lasii daayaa ha xilliya khaasa wey haga dhegaysan musaasa doololooba ma joogtee meel sakaraada wey ya wuu keeni doonaa sheekhu xadiis soo socda wuu keeni doonaa insha allah waa tahay falaa qaطca fiihi laakiin hase yeeshee yucazaru waa la tacziira alaakhidu ninkii qaatay xoolaha noocaasa wayudaacafu calayhi waxaa lagu laban laabaya algurmu mati yaqaanti kamaa jaءa bihi اlxadiidu sida xadiidka ku yimid xadiidka camr bn shacayb waana iman doonaaye waqad ikhtalafa ahlulcilm ahlucilmigu waxay isku maandhaafeen fi tadciifi labanlaabka qaanta lagugu laban laabo wa miman qaala bihi culimmada qabta sada tadciifkana waxaa ka mid a axmed wakayruhu baa ka mida wahuwa raajix qaala raafic ibnu khadiij alansaari wuxuu yidhi samictu rasuul allah yaquul laa qaطca gacangoyni ma jirto fii hamarin mira muxuu ahaay geed ku yaalloon ood lahayn walaa kaharin muruq loqaatay yacni waa dhuuxa ama dhuqda geedka baarka ama timirta ayaa lala bixi jiray oo marka xilliga abaaraha la cuni jiray geedka baarka waa taqaanana shabeellada hoose aad oga bixi jiray ama qumbaha iyo markuu socdo wad buu leeyahay ee cawdu ka baxdo kaasa intii la goostaa yaa la cuni jiray sidii quwaaxi marna intii la xordo yaa muxuuaha dhuuxa geedka baa lala soo bixi jiray timirta ah marka kasarku kaas wey wahuwa wahuwa aljumaar jumaaru nakli baa la rawahu ahlu sunan jumaarkuna waa muruqaas wax kale ama waa dhuuxaas ayib wadka geedka uu ka socdo idan culimadu waxay leeyihiin midhaha nabigu uu ka hadlay waxaa waa midhaha aan oodna lahayn cid la joogtana aysan jirin beertu mar haddayn ood iyo deeri lahayn raacina aysan lahayn matalan waxaa weeyaan xirsumitil kuma jirto timirta eh, kasarkuna waa saasoo kale asaguna kasarkuna asna waa saasoo kale wa can camr bni shucaybin can abihi can jaddi qaala samictu rajulan baan maqlay min musaynata ree musayno yas'alu rasuul lahi weydiinaya qaala wuxuu ihi ninkii yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ji'tu waxaan imid buui as'aluka lian asalak can idaalati min alibili geela baadidiisaan ku weydiinhayaa ka waran ma qaadahayaa ma ma iskaga tagahayaa nabig wuxu uhi macaha xidaa'uha hashu kabaheedii bay wadataa saan weyn ay ku istaagtay leeda caagubya ma karto ragaadka wax yar unbaa kara qodax ma karto faraha ka qaad baa leeyahy wasiqaa'uha sibraarkeedina waa wataa ayib haan weyn oo biyaha ku shubatay leedahay laba laba boqol litr u qaada ayib faraha ka qaad bimacnaa geelu biyo badan bu cabaar labaatan birn waa iska qadahaya taakulu shajara dhirta iska daaqi wa taridu lmaaa meelaha biyahana waa dhici ceelasha iyo sabooy meelaha durdurada iyo xeema webiyaasha hilooyinka dhacaysa fadachaa faraha ka qaad baa la kaxayn iskaga tag xataa yaatiya baaqiha ay aalibuha ninkii dalbahay doonahay ilaa uu yimaado iskaga tag qaala adaalatu min alhanam culmo waxay leeyihiin waa marka amnigu sugan yahay tuuganimadu ay yar tahay inuu bahal delana muxuu ahaay ay naadir tahay laakiin haddii baylahdu badan tahay ama tuugadu badan yihiin ama khawanadu badan yihiin ama zaman faasida lagu jira ka zamanayna haada xoolaha waa la qaaday waana la xarayn waana sidii waagi dambe u yeelay alkhaliifat arashid cuثmaan bn cafaan radi allahu tacaala canh waagi dambe xero weyn buu u sameeyey iyo mxuu ah qayb gooni ah oo baadida lagu ururiyo qaala adaalatu minnabi allow addaala min alhanam neefka baadida adhiga ka waran qaala laka aw liakhiika aw lidi'bi tajmacuha xataa yatiiha baagiiha yaatiyaha baaqiiha nabig wuxuu ihi laka neefka ariga adoo ku ahan mustaqbalan aw liakhiika ama walaalkaabaa haloon doona ku iman doona aw lidi'ba ama yey baa cuni doona dhurwaa tajmachu waad qaadi baa layidhi bimacnaa taxfaduha ayib wa taakhuduha xataa yaatiyahaa baaqiha ilaa uu kuu yimaado ninkii lahaa ee doonanayay ama marka adu aad mulkido qaala wuxuu ihi saxaabiga alxariisa nabi allow dibadbariga ka waran allatii taasoo tu'khadu laga qaaday min maraaticiha xariisadu waa xoolaha iska barya meesha dibadda ah geela harweynka oo kale iyo looda harweynka oo kale iyo meeshuu gabalka u dhaca la iska lagu joojiyo ee mxuu ahay la fadhiisiiyo ayaa xariisa la yihahdaa allatii taasoo tu'khadu laga qaaday min maraaticaha meelahay daaqaysay arigii foofay ama geeli foofay ama lo-dii sooftay haddaad tiradaba ilan dad baa soof yidhahdee dayib qaala nabigu wuxuu yihi fiiha hamanuhaa maratayn wa darbu nakaalin yani gacan loo goyn maayo way taas meelaha fooftaanka laga qaatay tu'khadu waxaa laakin waajibi fiiha hamanuha qiimaheedii baa waajibi maratayn laba goor oo laban laab ah iyo wadarbu nakaalin iyo garaacitaan ciqaab ah xogow tacsiira oo lagu garaaci oo lagu jilcin lagu edbinayo iyo qiimihii baa laba goor lagaa dandhabahaya wamaa ukhida min catanihi sabadiisii wixii laga qaaday geel ama hanti ah lo-dii fadhiday ee ceelka cabaysay ama muxuu ah geelii fadhiya sabada joogay ama adhigii sidoo kale fa fiihi alqacu maxaa xismitl wey alcaan hadda waxaa loo jeedaa makaanku xooluhu baryahayeen ama saba ha noqoto ama xeradii daljiiska ha noqdo ama muraaxii oo meeshii mooradii ha noqoto iyo xeradii xooluhu baryahayeen idaa balaga haddii uu gaadho maa yu'khadu min dalika kaas wixii laga qaatay hamana almijan waxaa waajibay alqad lanna waa xirsumitl xirsumitli wey qaala <clears throat> nabigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi eh, saxaabigii mreer musayna yaa rasuul allah fahimaar xoolihii garanay midhaha ka waran iyo beeraha wamaa ukhida minha min akmaamiha ee wixii sabuulkeeda lagala baxay midhaha iyo wixii ayada laga qaatay oo sabuulkeeda iyo lagu goostay gacankeeda balwar qaala man akhada bifamihi beerta iyo midhaha wixii ninkii afkiisa kaga noolaaday ee gaajo iskaga baabaasha walam yatakhid aan samaysanin oon yeelano khubnatan wax la qarinhayo hayo khubnadu asalkiisa waxaa meesha lagu qaatay kelkisha yaa la yidhahdaa ninkii asagu intuu beerta yimaado isagoo baahan afka wax kaga cuna biyana cabo iskaga taga oon ka sahay qaadan dhib ma laha laakiin ninka ka sahay qaata asagu markaa gacan goyn baa yaa yaa soo baxaysa ama waxaa soo bixi tacsiir iyo iyo dandhow falaysa calayhi shay-un ninkaa waxba ma saaro waman ixtamala ninkii laakiin ka sahay qaatee khubna yeesha fa calayhi hamanuhu intuu qaatay lacagtiibaa laga rabaa qiimihiisa maratayn laban laab wa darban wa nakaalan garaac iyo ciqaab baa ku waajibaysa la dayn maayo dhici mahayaan weeye wamaa ukhida kaxad ahaan buu nabigu u ictibaariyey marka laga tegi maayo wamaa ukhida wixii la qaado hanti ama beera midho ah ama badar ah min ajraanihi yeygiisi laga qaado ajraanku waa meesha waa jariin ama baydarka weeye ama bandarka waxa la yihahdo waa meesha la dhiga raashinka marka lasoo gooyo sisinta marka lasoo goyo meel baa lagu alkuudaa geleydu markay godo meel baa lagu ururiyaa ee badarka kale sidoo kale timirta sidoo kale xerada weyn intii loo baneeyo lagu ururiyo ninkii ka xada maxaan leenahay isago xeesmatal wax ka xada aan leenahay wamaa ukida wixii muxuu ahaayey midho ee la qaato ama badaree la qaato min ajraanihi yeygiisi iyo muxuu xerada lagu ururiyo baydarkiisa maxaa la yidhahda anugu yeyin baan u aqaanay wax kala sheega aye sheekh muumin karuur baalka weeye meesha sheega bakaar waa godlo qodo raashin lagu shube goobta raashinka lagu ururay maxaa la yihahdaa ya karoor maya abada ah, ah, maya karoor asagaa la yihahdaa raashinka la kuusay haarta la eg baa karoor la yihahdaa goobta sheega goobta ya magaca ma qadanaya tayib <laughs> ya maxaa tiri kelmad naxarow luqada waa luqade gobolkee laga isticmaalaa ba miya ha wax sheegay sheekh kaloorku waa bahalka wey ya tub tub iyo karoor waa isku dhulka ka hadlay goobta laga hadlaya goobta raashinka lagu ururiyo ayaa ajraanta waad fahanteen bay la tahay raashinka meesha yaalee la qaaday waxaan leenahay fa fiihi lqac idaa balaqa markuu gaadho maa yu'khadu min dalika raashinka halkaa laga qaaday thamana almijani gaashaan lacagti oo rubcu dinaara ah loo jeedaayay wamaa lam yabluq waxaan gaadhin hamana almujanifa fiihi karaamatun qaandhow amaad qaan baa saaran haraamatu milayhidhi laban laabkii baa lagaa dandhabahayaa iyo wajaladaatu nakaalin iyo ulo dhowr oo lagu ciqaabo dhowr shaabu karbasha kugu dhacaysa rawaahu ahlu sunan baa xadiidka uu wariyey laakiin hada siyaaqu nasaa siyaaqani waa siyaaqi nasaai waxaana uu ogsii eg yahay siyaaqi ibnuljaruud fii muntaqaa wa axmed waana xadiis saxiixa weeye wakadalika qaala nebi sal ly slam wuxuu laysa cala almuntahabi muntahibi ninka wax boobay ee wax bayleeqaystay walaa cala almukhtalisi kii wax dafay wala alkhaa'ini kii wixii loo dhiibay khaa'ina qacun laabudda in la fahmo wayo sariqa iyo howlaan waa kala duwan yihiin muntahabku muntahibku waa nin la arko waa ka waa kuwa soo socdaa daf waa qadanhaya waa la cararhaya sidaas muxuu ahay orgiga cala uraaye maaratay haweenka ka raashin ka boobso ma arag wuu soo bixiya waa la qayli iyagoo iyagoo qaylihayuu boobahaya muntahibku waa ninka noocaasa mujaaharu wax ku qaadan orod buuna hayaa ma dagaalamayo ayib mukhtalisku lama dareemayo suu u taagan yahaybu bu aayar adoon isdhaagayn mabal ku hadlayo haada ku hayo mudaf iska boodahaya marka mukhtalis iyo muntahib xoolaha laga dandhabi laban laab baa laga qaadi xoogow buhabuhaynay leeyihiin ee garaac iyo muxua ah, edbin laakiin gacangoyn ma laha wa kadalika alkhaa'in ammaana loo dhiibay xoolaha lagu ammaanayey xifdi baa la yidhi dukaan baa lagaga tegey waxbuu kala qaa'imay waa qaleen shubateeyey fara buu ku qaaday waa kala idan kullu man utumir fakhaana amaanatahu waxaan leenahay laa tuqطacu yaduhu jumhuurtu markay ka niqaasheen marka jaaxid اlcaariya gacanta la goynmaya ay leeyihiin halkanay ay marin hayaan lianna yad lmuciir ama yad lmustaciir baan rabaa waa yadu amaana xoolaha waa lagu aaminay marka hore asal ahaan damanada hay dambayse maadaama fi lasli amiin ahaa ama nin ma'muuno la aaminay ahaa wixii hadduu xaday gacanta maxaa loo goyn bay leeyihin xanaabila waxay kulli toodada ku fadhiisatay xadiid bay ku dhageen almihim khaa'inka iyo mukhtaliska iyo muntahibka gacangoyn ma laha ayib farqi baa udhexeeya marka muntahib wuxuu shabahaa haasibka alhaasib buu layuu yahay amaa sariqadu waa xoolo nisaab dhan oo xirsumista laga qaaday bikhufiyatin الsariqa marka waxay shabahdaa qaطicu طariiq alxiraaba waa sariqa mujahara mughaalabana ay la socoto kana waa maxay waa sariqa bkhufya falmuntahibu xadiidkaasna waa saxiix wey axmed iyo sunankaa soo saaray kan dambe kuma hadda jeebsiibka jeebka siiba waynu gaadhaynaa inta yartahay ku jirtaa iska minhaaj lama hor ordaa la yidhi masugta meher ma leh ayb falmuntahibu alladii midka way yanhabu booba ashaya shaygu boobahaya wannaasu yanduru asagoo la eegahayo uu boobahaya waan la cararhaya waalmuqtalis alladii midka way yajtadibu soo jiita ashaya shaygu jiidan fa yuclamu bihi waxaa la ogaan qabla akhrihi saasuu u taabaan markii taaba la tagba ayib fa ama araar araarku waa ninka jaababka dilaaciya adoo socdonba ayar sakin yar kadibna ayar la baxaaya hadhow waxaa mahaysidba wera sidii warxungeelkin baad wareegeysani warxungeel ma taqaana baalkan habeenka dabka marka la shido orda ee caarada u eg agga agga u booday orodka badan maa u taqaanaa ya niman ba magac kale hadda kor ii sheego fiican magac ba iga maqane ya maya ma hebelka wareera niman yidhahda jira ii sheeg ayib ninku nin wareersan u egya agga u bood agga u booday oo wareegeysanaya marka ya muxua la yidhi heerkii waa miyay ahayd aduu kaasa warxun geel baan oqaanaay almihim daraarku waa ninka jeebabka dilaaciyo wa huwa daraarku waxaa weeye albataat dilaacyaha weeye alladii kaasoo yabutu dilaacinaya ama saraya aljuyuuba jeebabka iyo walmanaadiila qandiyada iyo walakmaama gacmada kumku waxa wey meeshana waagor intii la weyneeyo yaa lacagta la gashan jiray halkaan soo ma artay yaa lacagta lagu guran jiray marka meeshuna kuu buuxdo labaatan baa lagaa jeexi ayib jeebabka danbaa lagaa jeexi iyo wanaxwiha fa inahu yuqtacu cala saxiix waa tug ninkaas ninkaa waa tug xoolihiibuu bikufya ku qaatay min xirzi milahabuu ka qaatay marka kani waa tug qadculyad buu leeyahay waa ka duwan yahay muntahibna ma aha mukhtalisna ma aha <clears throat> faslu wa ama zani ninkaas markaa saraadu saasay ku kooban xuduudu waa ay hantida aada qaadatay waa inay dhan tahay rubcu dinaar hal garaam oo dahab iyo wax yar baa lagu qiimayn ninka waxada waa inuu yahay baaliq caaqila waa inuu yahay mukalaf waa inuu yahay ujeednaa waa in min xirsu mitl laga qaado xoolaha waa inaada shubhatu mulkin ku lahayn bayina waa inuu xadku ku sugnaado aw biiqraar wasaa'il isbaat waa taqaanaa ayib inahaasoo kooban weyn waxaanu ka soo reebi muntahibkii mukhtaliska iyo iyo khaainka laga soo reebi baaadku khilaaf baa ka taagan laftirkiisu laakiin sida sawaabka siduu sheeku sheegay weeye tair ha tair waad sheekh in la garaacay weliba ahayd aada loo jilciyo qorax banaan la seexiyo waxba sheegi maaye banaan in la seexiyo qorax ku dhacday xamar mayadaaba dhib badan ba qorax iska jilicsan weeye nimanka in la jilciyo ahayd sheekh ayib gacan bayaan la goynin abulcalaa almacari azindiiq almulxid baa wuxuu ictiraaday xadu sariqa wuxuu yihi maxaa gacantan marka la gooyo ee lagu xadgudbe ee qisaasta konton halaad baa waajibta haddana rubcu dinaar hal garaamoo dahaba iyo wax yar hadday qaado loo goynhayaa yadun bimxuu ahaa yadun ahaa miiina bicajdin wudiyat maa baaluhaa quicad birubci dinaari halkaasuu la maray ayb tanaaqudu maa lanaa lahu xiilatun halkaasuu la maro wuxuu yihi eh, marka waxaan garan karra ma aha buuri gacan qiimo badnayd oo qaali ahayd oo haddii la gooyana qisaas loo gooyo haddii la dendhabahayana magteedu ay konton tahay rubucu dinaha loo gooyo culummadu labo jawaab bay ka bixiyeen ninkii laodhan jiraa eh, ninkii laodhan jiray alqaadi cabdulwahaab almaliki asagu wuxuu ku jawaabay wuxuu yihi cizu lamaanati aklaaha wa arkhasaha dulu lkhiyaanati fafham xikmat albaari halkaasuu la maray ciz اlamaanati aklaaha wa arkasaha dulu lkhiyaanati fafham xikmat albaari buuri markay ay ammaanada ahayd ee waxba aysan qaadin ay muxtaramada ahayd qaali bay ahayd laakiin markay ididarootay in meelaha warwareegtay ee xoolo islaan ee qaaday bay dulloodoo dhacday qiimo jabtay xikmada ilaahay fahm buuri nimanna waxay dhaheen kaanat amiinatan fasaarat amiina marka horey aaminada ahayd qaali bay ahayd falamaa khaanat haanat markay khaa'intay bay dullowday nimanna waxa ma ahe saas ma ahe waxaa waye jawaabta saxda ah gacanta waxaa loo goynayaa xifaadan lilamwaal xifaadan lilamwaal rubucu dinaar markay qaado iyo wax yar markay qaaddo haddaan la goynin hadhow way aafoobi ummadoo dhanna waa baabi tuugaa la wada noqon waa la hulaaqahaya waan la halaaqahaya marka inamaa quticad birubci dinaarin xifaadan lilamwaal marka iyada lagu xagudbo ama nin kaleo jaani oo muctadi uu gooyana waxaa konton looga dhigay xifaadan lilanfus xifaadan lilanfus xifdu lanfus iyo xifdu lamwaalla waa kala qaalisan yihiin halkaasay ka baxeen adugu waa ilaahay subxaanah wata xugu jideeyey asagaana garanaya ninkii ka murmana bud baa lagu lafa bixin haddaaman leexda la saaraynin wa ama zani <clears throat> in kaana muxsana hadduu yahay mid markaa meherretay fainahu yurjamu bilxijaarati dhagax baa lagu dilay xataa yamuuta ilaa uu dhinto kama rajama anabiyu maaciza bna maalik alaslami siduu nabigu dhagax oogu dilay wa rajama alghaamidiyata gabadhii maaidiyada nabigu markaas idna uu dhagax ku dilay ee reejuhayna wa rajama alyahuudiyeyni labada yahuudiya kala jirta nabigu u rajmiyey wa rajama hayra haaulaa kuwaa kuwa nabigu waa rajmiyey wa rajama almuslimuuna bacdah nabiga gadaashiina saxaabada waa ku dhaqmeen cumar abubakr cuhmaan cali ilaa yowmina haada waa dhow waa lagu dhaqmi jiray hadda laakin waa la ilqeeyey hada xuduud xuduud la tuuray wey ayb waqad ikhtalafa alculamaau culum waa isku maandhaafeen kitaab ullahi bayna ku sugnaaday xaddu rajm laakiin aayadda macnaha sheegtay waa la nasakhay tilaawatuha rasma walafda amaa xukunkeeda waa baaqi ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albatta xadiid macnahaasaa ku yimid waqad ikhtalafa alculamaau waa isku maandhaafeen hal yujladu qabla arajmi miatan jaldi baa qur-aanku sheegay azani azaniyatu wazani fajliduu baa leeyay kula waaxidin minhumaa miata jalda ninka muxsanka ee meher xalaala rirtay galma saxiixana la yimid waa nin zaani ah wey horta jaldiga miyaa la hormarin kadibna rajmiga miyaa dambayn calaa qowleyni fii madhab amed ameda waayri fii madhab axmedin wagayri wain kaana ayru wain kaana hadduu yahay ninka zaaniga hayra muxsanin qowl cali baa qaba oo cali wuxuu qabay in la daro ayib oo asagu wuxuu qabay oo odhan jiray jalatuha bisunati rasuuli illaah wa bikitaab illah cagsi muxuu ahaa jalatuha bikitaab illah wa bisunati bisunnati rasuuli illah shureexa gabadh la odhan jiray ayaa loo keeno muxsano ahayd zinaysatay markaasuu horta boqol shaybu ku dhuftay kadibna dhagax bu ku dilay ku dilay waa isku daray in laisku daray kan ay bannaan tahay muran ma laha laakiin ruux hadduu muxsan yahayna waa jaldi buu leeyahay rajmi malh wuxuu leeyahy rajmi buu leeyahay hadduu hayru muxsan yahayna jaldi buu leeyahay in la kala wadoon muxuu ahaaye kiiba gooni uu yahay ayaa loo badan yahay marka laga niqaashan ruuxu markuu muxsanka ayaa wey markuu hayru muxsanka yahay meesha rajmimaba yaallaba haddi waxaa laga hadlay waa markuu ruuxu meher xalaala rintay galma oo ku dhacay ma iskugu dara labadii xad weeye mise mid baynu ku gaabsanayna nima waxay yidhaahdeen waxaa lagu gaabsan rajmiga basa wa hada qowl jumhuur jamaaca min asan waxay ku tageen waa laiskugu dari la dayn maayo nas iyo xadiid aad ku ridaana ma haysaan halkaasay la mareen wain kaana hayra muxsanin fainahu yujladu miata jaldatin bikitaab illaah wayugarabu waan la masaafurin caaman sanad dhan baa la masaafuran bisunati rasuuli illah sunada nabi maxamed baa sidaa ahayd waa masaafuris tarxiil baa lagu dhufan bacda boqol sheeda lagu dhuftay wain kaana bacdu bacd culamaa laa yaraa wujuba taqriib waa axnaafta wey axnaaftaa diidan jumhuurtu maalikiyo shaaficiyo xanaabilo halkan ay qabaan wahuwa sawaab ama alaxnaaf waa diideen oo waxay mareen waa ziyaada cala nas atariib kitaabka qur-aanka ma sheegin bay dhahdeen khabarka uu ku sugnaaday taqriibkuna waa khabaru laaxaad khabaru laaxaadna qur-aan ma nasakhi karo marka waziyaadatu cala nasi nasun madhabkii usuuliga ay lahaayeen sakaraadka ah bay la mareen sawaabku waa maxay waa wujuubu tariib allaahuma addoommada iyo dumarka la taqriibin maayo waxa taqriib kale waa ragga ragga unbaa la taqriibin oo la masaafurin haweenku iyo addoommadu xadkun baa laga oofin guryahay jooga hayaan sidaasay marka culummadu u badan yihiin niman qaba dumarka waa la masaafurin haddii muxuu aha beled aamina uu jirana way jiraan oo markaa maxram baa la raacin iyo zawjkeediiba walaa yuqaamu calayhi alxad xadka ruuxa laga oofin maayo xataa yashhada calayhi arbacatu shahaada xaddu zina waa ka duwan kuwa kale xuduudda kale waxaa ku filan shahaataan shaahidaan baa ku filan afar makhraati oo cuduula ilaa ay ka marakacaan weliba ay cabiraan zinadii iyo xadkii muxuu ahay galmadii sutusa u sawiraan aw yashhadu calaa nafsihi arbaca shahaadaati cinda kasiirin min alculamaai aw akarihim ama afar goor asagoo isku qiro waan zinaystay saasaan u zinaystahaye uu ku cesho oo ku cesho afar goor u gaadhsiiyo sawaabkuna waa maxay hal shahaada ku filan ayb wa minhum man yaktafii waxaa ka mid culumada nin ku kaaftoomaya bishahaadatihi calaa nafsihi maratan waaxida hada huwa sawaab saxaabiga nabigu dhowrkoor uu ku celceliyey uu ka shakiyey caqligiisa abika junuun maya ma waali bal ursadaa nebigu inuu khamra soo cabo sarqaansan yahay ninkan waa wareersan yahay waa la khamra laga waayey ahalkiisii buu nabigu weydi sal slam oo yii ninkan caqligiisi miyaa lagu jiraa maankiisi mise waa dhamaystiraya nabi allahu dhib kuma ogin marka celcelintaasi saasay ku timid ee wax asala ma aha walow aqara calaa nafsihi naftis hadduu zina ku qiro uma rajaca uu ka laabto maxaa tala ah markaan xadka ku oofina bibayina dhici mayso asagu ama ha wareero ama ha dagaalamo asaga u tallaa bayina baynu hellay waanu oofin laakiin xadka markaynu ku oogeynay biiqraar wa bictiraafin minhu baa laga hadlayaa fa minhum waxaa ka mid a man yaquulu cid nin qaba yasqutu canhu lxad ilan iqraar iyo ictiraaf asaga uu la yimid baanu ku oognay markuu kulaaday waan ka noqday wa minhum man yaquul laa yasqud ayb iqraarkii uu ka noqday waa la aqbalo xadkii waa dhacaya culuma qabta culimadu waxay leeyihin xadku ma dhacayo ictiraafbu ayb nimanna way kala qaadeen waxay leeyihiin intaynan dhagaxa ku bilaabin ama aanan shaabigu ku bilaabin hadduu ka noqdona waan kawaan ka dayanayna hadduu bacdama ay xisaabtu taabatay u calaaclo aan ka noqdan laga dhegeysan maayo leannahu daahirku waxaa weeye usha kullayso la xabisay mooyeene xadku xad jira weeye cali baa la weydoolaya hadduu nin yidhah xad baan galay xad igaga oofiya maxaa la samayn oo uu sheegi waayo walam yubayinhu wuxuu ihi xuduudda midka ugu yar ushiisa baa lagu bilaabi ilaa u caddeeyo madheer baa lagu bilaabi dhagagagac dhagagagac ilaa u dhaho wazina meha khamro weey war waa khamro ilaa asagu dhaho uu sheego ale halkaasu la mara asag wuxuu leeyay haduu ihi xad baan galay fa aqiimuu calaya alxad oo uusan caddayno uusan sharxin wuxuu leeyahy adna alxuduud baa lagu bilaabay u sheegi maxaa ugu yaraa xuduudda waa kee ugu yaraa xad اlqasm mise xad اlkhamr xad aan ku bilaabayna ilah asagoo caddayn ama dhagax baan soo urursanayna dhagax waawan baan so urursa ilah warka sheego ada loo badan odhanaya hadduu xadka asagu yidhi tag waxba muusan sheegin soo maaha waan zinaysta waxbaan xaday ma laha xadka halayga oofiye xadkee hadi dabageli mayna or iska tag baan leena in la dabagalana waa banaan tahay xadiidkii waxaa u daliil ah waqdu muxuu ahay yaa unays waqdu yaa unays calaa mra'ati hada fain ictarafat farjumha faاctaraf uma rajamaha ayib taana waa jirta wlmuxsanu muxsan waa kuma man waطi'a ruuxii galmooday weeye wahuwa xorun mukalafun liman tazawaja nikaaxan صaxiixan fii qubuuliha walow maratan waaxida yacni galmo dhan hawshu ma aha muxsanku dhagax aan ku dayna waxaa weye hadduu mar labaad zinaysto man waطica ninkii galmooday weye jimaac saxiixa wahuwa xoran isagoo xor ah oon addoon ahayn adoon baa baxay mukallafun qaangaara sabi baa baxay iyo majnuun dayib liman u galmooday tazawaja uu guursaday nikaaxan buuna ugu galmooday saxiixan fii qubuuliha baa uga galmooday xubinka taranka walow maratan waaxida hal mar baa allah ka dhigay tazawaja nikaaxan iyo binikaaxin saxiix ayib nikaaxii faasidkaa baa kaa baxay kaasna asagu muxuu ahaayey ixsaanka lagu sugi maayo wati waa shardi inuu xor yahayna waa shardi inuu mukalaf iyo waa shardi nikaax wuxuu u galmooday inuu nikaax saxiix yahayna waa shardi qubul inuu oga galmoodo xubinka tarankana waa shardi xagga dambe hadduu mar hawl asagu wey walow maratan waaxida taas idan intaa waa shar intaa marka la helo haddana galmadan dambe waa in la humaa laftarkeeda zinada ah fa in waطi'a kaamilun nin dhammaystiran hadduu u galmado naaqisatan bimacnaa sakiiratan oo majnuuna wey nin weyn oo qaangaar oo baaliqa ah iyo wuxuu ka nizinaysta gaba yaroo oo sakiira ah ama gabadh haweeney waalan ila naaqiso weeye aw bilcagsi ama cagsiga weeye ayib mid waalan oo nin ah ayib nin waalan oo weyn oo baaliqo oo qaangaarah oo waalan ama kura yar oo muraahiq ah yaa haweeney ka zinaystay oo isu dhiibtay maxaa idin qoran faaiushtaradaana qoro kitaabkayga soo qaata hadda kor waa idin sheegay ama meesha iskaga kax ayib fa in kaamilu naaqisatan ma idinka iga fiicanba fiicdin iska haysto idinku akrista aniga matangaan kaxaysanhayaa fain waطica kaamilu naaqisatan aw bilcagsi ama cagsi baa dhacay bimacnaa cagsi waa maxay waa in haweeney baaliqo oo caaqila oo qaangaara ay ah isu dhiibto wiil yar ama nin waalan ayib fa fi lkaamili tanaazucun bayna alfuqahaa fa fi ixsaan ilkaamil ninkaa kaamilka in hawsha ay u noqonayso ixsaan ayib gabadhu weligeed maysan guursanin laakiin wiil koraya bay isu dhiibtay matalan ama mid waalan bay isu dhiibtay ayib ففي ixsaan الكامل تنازع بين الفقهاء wamataa waiaha مرة saara محسنا guur ka dhig guur ka dhig cafwan guur baa zina lama gaahin hadda guurkii wey meelahaasa marka habeenka intuu seexdaa si ilma carwa la qaadahaya ayb markaasaa guriga la seexinaya almuhim haweeney weynoo baaluqa ah hadday wiil yar guursato wa kadalika alcaks nin weyn hadduu gabadh yar guursado ixsaan mu noqonaya taadaa laga hadlaaya ixsaan mau noqonaya oo galmadaasi nikaaxa saiixa ku timid ninkaa muxsan ma ku noqon oo hadda kadib hadduu zinaysto ma dilaynaa oo ma rajminaynaa buu sheeku ka hadlaya fa fii ixsaan ilkaamil tanaasuc bayna alfuqahaa fuqadu waa ka niqaasheen waxay leey ixsaan ma aha maxaa yeele sagiirku ladaa kaamila keeni mahayo jimaaca fiican oo saxiixa meesha ka dhici mahayo oo xoogo iska dugduga weeye oo iska calyaquba ah weeye hawloyn oo khatar oo hawlihii loo baahnaa ma aha oo laga eh, soo go ma ahay leeyihi ayib halkaasay la mareen axnaafta hawshan aad iyo aad ugu dhib badan oo aad uga dagaalama wamataa waticahaa maratan saara muxsanan yurjamu idaa zanaa walow lam yakun xiina zinaa mutazawijan yacni sheekh wuxuu kuu sheegahayaa khilaafka habinoo dambeeye marba haddaad nikaax saxiixa haweena oo u galmooto saara muxsanan buu noqonaya ruuxa asaga ah yurjamu waa dhagax baa lagu dili idaa zanaa hadduu zinaysto walow lam yakun san ahaaninba xiina zinaa markuu zinaysanayey mutazawijanba toban sano ka hor baad islaam guursatay waad la aqalgashay waad kala tagteen toban sano kadib baad dinaysatay islaamba baa ma qabtay iskaabulaad tahay waa wad rafaadsan tahayba ayib muxsan baa tahay dhagax baa laguguu dili war hadda bilcan ma qaba lagaa dhegaysan mayo iskaabulana kaa dhegaysan mayno ayib mara waaxida yakfi tan dambe tii hore tii dambe waa tana wahal yushtaradu ma la shardiyaa an takuuna almawtuucatu mawtuucata loo galmoonaya inay tahay musaawiyata mid u dhigaalo u dhiganta lilwaadi ka u galmoonaya fii ahli sifaat ma shardi baa ninkan aan waa inuu yahay xor waa inuu yahay mukalaf ayib in haweeneyda u galmoonaya ay tahay xora mukalafa baaliqa caaqila ma shardi baa ayib calaa qawlin lculamaa laba qowl weeye bisalada marka la khulaasay tan dambe way dhib badan tahay axnaaftu waxay leeyihiin waxaa shardi ah mawduucada iyo waaqigu inay isu dhigmaan kan zaaniga zinaysanaya iyo midda laga zinaysanayo ama ta zinaysanaysa iyo midka ka zinaysanaya waa inay isu dhigmaan waa inay baaliqan yihiin caaqilayn xorayn ay isla yihiin baa la rabaa haddii midkood waalan yahay ama midkood sagiir yahay xadku waa dhacahaya maxaa yeelay xadku tacallaqa bimaxallayn buu ku tacalluqay maxal baa xadki xamili waaye lisakarin aw junuunin ayib waxaan leenahay ama ama ikrah noqday mukrah noqday waxay leeyihiin xadkii dhan kale waa ka dhacahaya xanafalkaasay mareen maalikiyo ayuu way kala qaadeen waxay leeyihin labada kale zaasi midkood hadduu waalan yahay labaduba xadkaa laga oofin bimacnaa xadkii waa mutaan baan ujeedaa kii asagu aan waale xadkii baa laga oofin kan asagu majnuunka xadkii waa ka dhacay maxaa laakiin galmo saxiixa oo nin miir qaba su u galmo u galmoonhaya asagaa walaal aan daalayninba miyir ba aan ayb marka waa weyn yahay waa baaluq caqligun baa ka maqan marka waxaa shardi ah inay waaweyn yihiin cinda almaalikiya ee shardi maaha inay yihiin mukallafayn laakiin hadduu sagiir aw sagiira uu ninku u galmado ama ah, haweeney isu dhiibtay mid yar waxaa weeye xadku waa ka dhacayaa kii yaraa laakiin tii kale haweeney maxaan leenahay ayna waa ka dhacaya bay yidhahdeen alaxnaaf yasquط اlxaddu ayib ama almaalikiya tafsiil cinda aljunuun laa yasquط can اlbaaliq اlxor اlcaaqil wa yasquط can اlmajnuun ama hadduu sagiir yahay oo ilmuhu muxuu ahaay gabadh yar ay tahay ama wiilku wiil yar yahay maxaan leenahay xadkii waa dhacaya bay yidhahdeen maalikiya idan maalikiya axnaaf waxay isku raaceen in uu shardi yahay in mawطuucadu iyo waaطicadu ay isla egyihiin mutasaawiyaani fi sifaat fi lbuluuqi wاlcaqli ayb haddii mid naqsi uu soo galo xadkii waa dhacaya ilaa fi اlmajnuuni cinda almaalikiya isfahanay ila tahay ama alxanaabila washaaficiya ayagu warkooda mustaqiim weeye kii aan mukalafka ahayn falaa xadda calayhi ka mukalafka xadka laga wafin haweenay weynoo baaliqoo caaqilao xorra hadday wiil yidh isu dhiibto wiilkuna uu u galmoodo wiilka waxba looma haysto xooguu iyo xawdina waa shams baa lagu qaada macallinkaa loo dhiibi isagu islaantuna hadday muxsano ahaydna hee dhagax baa lagu dilay haddaysan ahaynna waa la jaldinhayaa majnuunkii sidoo kale saasaa la yeeli alxanaabila washaafici halkaasay mareen in labadii daraf qaybtaba mid ah xadka uu ka dhacay kaa ridi mayso adigu dembigaad gashay bacdu alxanaabila waxay leeyihiin wiilku waa inuu yahay muraahiq yahay soo dhawey xiina gudiis siddeed jir waa inuu gaadho ama sagaal jir ama toban jir wixii intaa ka soo hadhay ade waxba ma ahaba waa un lugooyi islaantu iyadoo faraheeda isticmaasho in bay la xugum noqon hayaan dayib laakiin ninku waxaa la rabaa nin alaab wato oo xoogo meeshan wax ka yar shaqeeya la doonaya adugu waxaasay akhriyeen laakiin wax kas jimaaca lo odhan karo marba hadduu la yimaado ninkaa sakiirka ah haweenayda waasaaniya isaguna bannaanku aadahaya tafsiilkaasa maslada ku jira madhabaani oo meel ah iyo laba madhab oo meel ah weeye calaa qowlayn lculamaa'i <clears throat> wahal tuxsinu almuraahiqatu albaaliqa wa waxay kaloo ka niqaashaan haweeney muraahiqaa ah, gabadh afariy toban jir ah ama sideed jir ah ama sagaal jir ah oon weli qaan gaadhin oon dhigni helin amaaan ixtilaamin adoo weyn haddaad guursato u galmooto kadibna aad zinaysato ma muxsan baa lagu ictibaarin mise maya ayb sidii sawaabka waxaa weeye muxsan baa lagu ictibaarinayaa faama ahlu bilcagsi sidoo kale cagsi waa maxay haweeney baaliqa ah hadday guursato wiil yar weeya haddee wiil yar fa ahlu dimmati qolyaha ahlu dimmaha ee gaalada ah fa iyaguna yuxsinuuna aydan ninkii gabadh ahlu kitaaba guursada yahuudiya aw nasraaniya nikaax saxiixna oo u galmooda maxaan leenahay waa muxsan baan leenahay waa muxsan sida raajixa ah ibnu cumar wuxuu qabaa annahu laa tuxsinu mushrikatun haweeney mushrikada ama ahlu kitaaba ninkii guursaday oo u galmooday muxsan ma aha ilaa oo gabar muslimada guursado halkaasusaab soo saray bisnad saxiix kashaaficiyi wa axmeda lian nabi sal slm rajama wuxuu rajmiyey yahuudiyeyni calaa baabi masjidi buu ku rajmiyey wadalika awalu rajmin fi lislaam rajmigi u horreeya islaamka dhexdhacna kaasuu ahaa waاkhtalafuu waxay isku maadheefeen culammadu fi lmar'ati idaa wujidad xubla haweenay xaamila haddii la helo walam yakun laha zawjun walaa sayidun adoon adoonna ma ahaynoo sayid ma qabo nin qabana ma jiro ninna ma qabo milkii min laguma haysto walam tadaci xaggana aysan sheeganin shubhatan fi lxabali shubho waa lay qasbe iyo waa lay kobsado iyo waa lay dabaxa anoo jiifo ma sarku maxaa meelahan waxay kaga yaalaan iyo waxba shubha ma aysan sheegin tayib ila garaan laa jiro haweenka dabaxade fa fiiha mas'aladaani qowlaan ama haweeneeda xukumkeeda qowlaan cinda axmeda wagayrihi qiila waxaa la yidhi laa xadda calayha gabadha noocaasa ee nin qaban uusan jirin sayidna uusan jirin shubhana aan sheeganin loogu galmooday ama urkan ay ku qaada aan sheegani wax la aqbali karo macquulgal ah waxaa weeyaan laba qowl baa laga qabaa maalig baa la yidhi hadday haweenay u timaado xaamilo ah oo la yidhahda yaa ku uureeyey oy tiri nin jin ay qaba maxaa lagu samayn ba nin jin ah sheekh cabdullahi jin ay qabay tiri wuxuu hi maalig xadkaa laga ofin dhagax baa lagu dili hadday hadda kor soo guursataan dhagax bay yaa tahay haddii kale boqol jeedal xali maaligoo sojinku khalqi jiro o dadka guursan kara ma ah waxba kama jiraan buur haddaad hawshaa fasaxdaan buudhi mid kasta intay dhilaysato bay dhihi sheekh jina ay qaba sheekh aadan baa ay qaba sheekh cabdullahi sheekh maxamed ruuxaanta riyaasha cabdiqaadir baa ay qabta hmm. mashruucaas wuxuu noqon mashruuc aafe ah oo ummaddu ay ku baabado runtii wey baabkaa baab soconay ma insibaa ku qaba oo waad keeni ama waad dhimanaysa wax udhexay ma jiraan ayib laa xadda calayha liannahu yajuusu waxaa bannaan suuragal ah an takuuna xabalad xabilad cafwan inay ureysatay mukrahatan iyadoo dirqyo la kufsaday xoog lagu kufsaday aw amase bitaxamulin mini isku shub mini intay qaaday inay isku shubtay baa suuragal ah ayib ruux intay mini ka horeysanin mini inta laga qaada in lagu shubay oo isa uur ku qaata suuragala oo meesha galma ka dhicin ayib aw biwadci shubhatin ama galma shuba ay ku dheelaan tahay nikax faasid ah oon shuruudda oofsanin ama nin baa mooday xaaskiisii markaasuu u galmooday sidii ninka aayadda u galmooday muxuu ahay muxuu ahay ninkii ee eh, sodexda u galmoodo oo kale wadaadsu caw soo axdarayn baa guri isu soo majiray markaasu islaantii islaantii xaaskiisiiba waxay ahayd dhaxtaradii carruurtii baa ooyey sadda intay soo wareegtay bay la seexatay carruurtooda tiri bal aad la sii muxuu ahay intay gabadha imanayso sheekoo dhibaan baa yimid oo ordahaya islaanta caruurta la jiiftan bu lugta ku dhegay ayib maca salaama duqma iskaga xishootay waxay ku hadashay garan weydo hadhow markuu hawsha dhamaysto asagoo meelaha kiikda ku hayo oo isjeesan haya xaaskiisa socotaabaa timid ayada waata balaaya ka dhacda hadi y wii ka dhacay baa ka dhacay wa qiila waxaa li bal tuxaddu marka watush haweenaydo duqdaasi hadday uur qaado maxaan leenahay xad lagu oofin maayo hadde haddii markaasi asagu asaga xad laga ofim ama ayado maxaan leenahay ayada maxaad ka tirahdeen ayada waa laga ofim odaygu laakiin odagu waa badbaaday asagu wadu shubha weeye wa bal tuxaddu waa la xadi baa la yidhi wa haada huwa alma'huur haweenayda aanin qabin sayidna uusan qabin sabab ay ku uuraysatoo macquulgala aan sheegin oo macquul ah in la dilhayaa sawaab ah oo laxada hayaan ujeedaa wa hada huwa alma'huur cala alkhulafaa'i araashidiin wa huwa alashbahu biusuuli ashariica waana shayga shabahaya ee u eg xaggana u cunumi kara qawaacidda islaamka waa madhab ahlilmadiina fa ina alixtimaalaat annaadira ixtimaalaadka iyo tajwiizaadka caqliga ah ee naadirka ah laa yultafatu cinda alqawaacid amay suuragal tahay amay keentahay lama wax macquula sheeg ama war qorta soo dhiiba wey kaixtimaali kadibiha wa kadibi shuhuud gabadhu markay ictiraafto matalan inay zinaysatay ictiraafkeeda waanu qabanayna waanu ku xadaynaa ictiraafkeedi qirashadeedii ayadoo suuragalta inay been inoo sheegayso ixtimaalkaa suuragalkaa waxba ka soo qaadi mayno nimanka maqhraatiyaasha afarta ah ee zinada ka maqhraati kacaya waxaa suuragal ah inay been sheegahayaan oy ninkan u tashadeen ama gabadhan u tashadeen oy diiday oy guursan weyday oy u tashadeen suuragal wey laakiin suuragalkaas waxba laga soo qaadi maayo haddii la fasaxo tajwiizaadka iyo amay tahay ama ama haddii la fasaxo adduunka o dhan baa fasahaadahaya islaantaad qabta ama zina ku qabta baan ku ama ama weligeed istaagi mayso xoolaha madaale anaa iskale amaadan lahayn oo soo xaday ayb may amaad soo amaad billiqaysatay amaa ma soo istaagto amaa xuduud ma laha iyo ixtimaalaad wa ama talawutu talawudku waa khaliisnimada xagga dambe la tago fa min alculamaai ile baab zinaa bay ku jiraaye culama waxaa ka mid a ah man yaquulu cid qabta xadduhu zina xadduhu xaddu zani cafwan ninka ninka la khaniisa xadkiisu waa xaddu zina waqad qiila waxaa la yidhi duuna dalika xadisna ma aha waa laba mas'alo markuu lab lab u tago waa mas'alo iyo haddaad haweenay ajnabiyada kufsatood khaniisto labadaaba isku xugum weeye ayib laakiin xaaska aad qabto xagga dambe inaad oga tagto waa xaaraan waana kabiira min alkabaa'ir mana banaano laakiin xaddu zina kaa ofin mayno walaa xaddu liwaad kaa ofin mayno wاصaxiixu اladi اtaفaqat calayhi الصaxaabatu madhabka saxiixa ee saxaabada isku waafaqeen waxaa weeye annahu ninka khaniiska yuqtal waa la dila alinaan alaclى walasfal alfaacil walmafcuul waa la dilhayaa ka la khaniisay iyo kii wax khaniisay kulli waa la dili sawaan waxaan kala qaad lahayn oo siman kaanaha muxsanayni ama hadda kor ha soo guursadeen aw hayra muxsanay ama muxsanay ha noqdeen ama yaysan noqonin ama bikri ha noqdeen hawl noo taalla maaha kulli adduunka hala dhaafin faina ahla sunani raw waxay wariyeen can ibni cabaas can inabiyi qaal man wajadtumuuhu ninkaad heshaan yafcalu asagoo samaynaya ficla qowmi luuqin reer luud ficilkoodii faqtulu lfaacila ka wax samay khaniisay dila iyo walmafcuula bi kala khaniisayba duruq badan bu xadisku leeyahy can ibni cabaasin waa xadis saxiixa weeye warawa abu daawuud abu daawud wuxuu wariyay can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu fi lbikri ninka bikaaree hadda ka hor bimacnaa aan guur radanayn yuujadu la helay cala luutiyati wiil yar oo labaatan jir guursanin oo wax khaniisaya ama la khaniisaya baa la helay qaala yurjamu buu ibn cabaas waa la rajmin xadiidkii marfuuc ahaa wuu fatwood ibn cabaas fatwaahu almawquufa asaxiixa tu'ayidu riwaayatahu marfuuca wey yani waa istidlaal khatar wey ibnu taymiya wuxuu rabaa xadiidka marfuuc ee khilaafka ku jira sixadiisa inuu ku xoojiyey fatwaahu almawquufa asaxiixa abu daawuud baa soo saaray bisanadin saxiix atarkan dambe ayib hadduu ilmo yar khaniiso mid weyn waxaan leenahay hee ka weyna dhagax baa lagu dili midka yarna waa cafi maxaa yeele asagu mukalafa ma aha wa ruwiya can cali bn abi aalib maalin dhaweed baa qiso noocaa naloo sheego naloo keenay nimaanu saaxiib nahayna qabsatay hawsha ayadaa ilma yarow dhalay baa mid kurayo labaatan jana meelaha kufar xumeeyey somaaliya way waalatee moogta marka habeen mood baabuur la saara haloo diro kismaayo dhobel hala geyo midka labaatan jirka ah marka warkiisa markaasu caddaan hayaay mm, meesha wax lagama qaban karaat waru'ya waxaa la wariyey can cayni طaalibin radi allahu tacaala canhu naxwa dalika la wariya ama naxwu dalika kaasoo kale laga wariyaa in muxuu ahay khaniisku ee bikriga ah la dilahayo waa sida sababka sidaas wey walam takhtalif الصaxaabatu صaxaabada iskumaysan khilaafin fii qatlihi khaniis in la dilo kii wax khaniisay iyo kii la khaniisay mid weyn ha noqdo mid muxuu aha guur aan ridina ha noqdo marba hadduu baaliq caaqilo xora yahay waxa weye dhagax baa lagu dilay xataa xornimada shardi ma aha laakiin hase yeeshee tanawacuu fiihi fi lqatli bay nooc nooceeyeen ninba qaab buu qabaa in loo dilo dilku waa mutafaq laakiin qaabka loo dilay bay noocy badan ka qabaan fa ruwiya can abi sidiq waxaa laga wariyay radia tacaala canhu anahu amara bitaxriiqihi abu bakr cabdullahi bn zubayr iyo hishaam bn cabdilmalik saddexdaaba waxay qabaan khaniis waa la gubahayaa intii gaas lagu bilbilay naftu baa dabla qabadsiin wa hayrihi abubakr hayrkii waxaa ka sugan qatluu in la dilo wa can bacdihim bacdu saxaaba waxay qabaan annahu yulqaa calayhi jidaarun derbi baa lagu soo dumin ayib intii meel la istaajiyo baa derbi weyn la dhisa markaas lagu duminhaya ayib wala waxay dhn derbi ma dumin karre god intii la geliyo dhagaxa laga dulkeeno halkaa lagu xabaalo dhagaxa lagu malaaso intii god la geliyo xataa yamuuta ilaa uu dhinto taxta alhadmi dumitaanka iyo derbiga hoostiis ila ku dhinto gebi baa lagu dumin iyo laag iyo qow iyo buur baa lagu soo jebin wa qiila waxaa le me yuxbasaani waxaa lagu xidhi labadii khaniis fii antari mawdicin meesha adduunka ugu qarmuun baa lagu xidhi bosnero lagu ridi bay dhaheen bosnero waa taqaanaan musqooyinka soomaaliya godka bosnero la gelinhayaa xataa yamuuta ilaa ay dhintaan wa can bacdihim bacdi saxaaba waxaa ka sugan an yurfaca in kor loo qaada asaga khaniiskii baa la qaadahaya alaa calaa aclaa jidaarin fi fi lqarya magaalada la joogo guriga ugu dheer baa la saari ayib wayurmaa minhu meeshaasa laga soo tuurahaya waa lasoo gani sida dhagaxi baa lasoo tuuri wayutbacu bilxijaar dhagax baa laga daba keeni baabuur dhagaxan kor la fuulanaa guriga u dheer magaalada halkaasaan tegaynaa isagaan soo tuuraynaa markuu dhaco dhul ku dhaco baan dhagax ka dabageenaynaa saasa lagu dilahayaa riwaayada ibn cabaas bay ka sugan tahay ayb kamaa facala allahu biqowmi luutu si ilahay reer luut uu ku sameeyey ila intii kor loo qaday baa waamtarnaa calayhim xijaarata min sijiil baa ka dhacday wa hadihi riwaayatu can ibni cabaasin radi allahu tacala canhu bayhaqi baa soo saaray fii sunanihi bisanadin saxiix su'ila ibnu cabaas maa xadu luutiyi baa la weydiiyey qaala yundaru aclىa binaa'in fi اlqarya fayurmaa bihi munakasan uma yutbacu اlxijaara madax madax waa loo soo turi waa lasoo hamboriiba kadib dhagaxa lagu dilhayaa waa ka sugan tahay wاriwaayaة اlأkhra riwaayada kale qaala ibn cabaas wuxuu yihi yurjam haddaynu soo maray riwayada abu daawuud aynu hadda soo marray wey wa calىa hada akharu الslf aslf salx waxay u badan yihiin ninkaasi sidii zaani muxsan ah baa dhagax lagu dilhayaa wa huwa madhab ahli اmadinati washam wa akar fuqahaءi اxadiiث وmdhب أكثر فقهاء الxadيiث كأحمد في أصح رواayatayه siduu أحmed qaba weeye riwaayaadkiisa dhowrkaa ta u صaxiixsan والشhaafiعي في أxadi qowley <coughs> qaaluu culamadu waxay dhahdeen لأن الlaha rajma qومa luuطin ilaahay ree qowm luut dhagax buu ku dilay wa شharca rabbi wuxuu jideeyey rajma azaani zaaniga muxsanka in la rajmiyo tashbiihan ku shabihitaan birajmi qowmi luudin lagu shabahaayo wayurjamu lihnaani labaduba dhagax baa lagu dili sawaaءun kaanaa xorayni aw mamluukayn khaniis meeluu ku yimaadaba mukalaf un baa shardi ah alcaqlu wاlbuluuq un baa shardi ah ayib aw mamluukayn ama laba addoon ha noqdeen ama laba xor ha noqdeen ama xori addoon ha noqdeen aw kaana axaduhumaa mamluuka alaakhari ama mid kale mamluukiisa ha noqdo ayib sayidku hadduu addoonkiisa khaniiso labada la dilaya addoonkaadii aad lahayd baad khaniistay waa lagu dilaya asaga labadiniba idaa kaana baaligayn fain kaana axadumaa hayra baaligin midkood hadduusan qaangaadh ahayn midna uu qaangaadh yahay cuuqiba waa la ciqaabi kaan qaangaadhka ahayn bimaa duuna alqatli baa lagu ciqaabi kaas aan qaangaadhka asaga waa la ciqaabahayaa ayib haddaan marka la qasbin oon la xoogin baa laga hadlayaa haddii oo asagu hawsha ogolaaday walaa yurjamu lama rajmiyo ila albaaliq <clears throat> nimaan baaliq ahayn wa amaa xaddu ashurbi haynoo joogaada bilahi towfiiq bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd fasl waama xaddu الshurbi fainahu haabit bisunati rasuuli اllah waإجmaci اlmuslimiina faqad rawaa ahlu الsunan can الnabiyi slى اllah alيه waslm min wujuhin anahu qaal man shariba alkhamra fajliduuhu uma in shariba fajliduuh uma in shariba fajliduuh uma in shariba fi raabicati faqtuluuh waxaynu kusoo jiray qismigii xuquuq ullahi alcaama iyo xuduudi sharaxii aayaddii ahayd waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl baa inoo dambeysay wa amaa xaddu shurbi cabitaanka xadkiisu waxyaaba imaan dooriyaasha imaanka ruuxa muslimka bedelahay ayaa laga hadlahayaa fa inahu xadkaasi thaabitun bisunati rasuuli illah sunnada nabi maxamed buu ku sugan yahay sal ly slam wa ijmaaci lmuslimiin iyo muslimiinta ijmaacooda ay ku kulmeen shaygaas muskarka inuu xaaraam yahay xadna uu leeyahay sawaaun kaana muqadaran aw lam yuqadar waqad rawaa ahlu sunan ahlu sunanku waxay wariyeen can nabiyi sal lay slam min wujuuhin kahiira annahu qaala inuu yidhi man shariba alkhamra khamra ruuxi cabaayay fajliduuha hala karbaasho uma inshariba fajliduuhu hadduu mar labaad ku noqona karbaasha uma inshariba fajliduuhu uma inshariba fi raabicati marka afraad hadduu cabo xubin faasid ah weeye faqtuluhu dila oo adduunka hala dhaafsho xadiidkuna waa sugan yahay xadiid saxiixa wey jamaaca min asaxaaba laga wariya sunankana waa ku yimid iyo masaaniidaba wa habata canhu nabiga waxaa ka sugnaaday annahu jalada shaariba ninkii khamrada caba nabigu inuu karbaashay hayra maratin hal mar wax ka badan fi saxiixayn bay ku sugan tahay arrintaas min xadiidi anas huwa asaga nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wakhulafaauhu iyo wlmuslimiuna bacdah khulafadiisa afartaa iyo intii ka dambaysay khayrka lahaydba iyo muslimiintoo dhanba arrintaasi waa isku raaceen waxaa ku yimid qatliga oo xadiidku faqrada u dambaysa uu ku tilmaamay walqatlu cinda aktar alculamaai mansuukh xuduuddaasna ruuxii la soo sheegay ama xaddu lkhamri ah ama xaddu mxuu ahay qadcu saariqa ah ama mxuu ahay xaddu rajmi ah ama zinaa ama muxaariba waxaynu soo maroo dhanba dadka mukalafiinta u taallaa mukalafna waa taqaanaa shuruud lmukalaf waalqatlu dilku cinda aktar alculamaai marka afraad la dilo ruuxa sharbalkhamriga ah mansuuqun waa la nasakhay wa qiila waxaa la yidhi maehe huwa muxkamun waa sugan yahay waa siday daahiriyadu ay qabaan alimaam ibnu xasam iyo keyrkiiba adaahiriya waxay ku tageen in qatligu uu xukun muxkama yahay oo la dilayo xubinkaas maxaa waa faasid ummaddu aafaynaya midda labaad asagaabaa ba adduunkan looga raaxay macsiyadaa ku sii badan ninkan wuxuu noqday wax kariban weeye wuu qabatimay balwad bay u noqotay marka intuu labaatan iyo afartan goor cabi ahaa deedna hadhow murka meel xun ku beekaami lahaa hadda adduunka hadduu dhow yahay haddana la qaban adduunka la dhaafin bay yidhahdeen ko taaniya ummaddana waa la dhaafin ummaddu aafaynhayaa waqad yuqaalu in la yidhahdaa laga yaabaa madhab saddexaadoo wasat ah huwa tacziirun qatligu waa tacziir ganax wey yafcaluhu alimaamu cinda alxaaja ninka mas-uulkaa samayn markuu u baahdo dadku qiyaasi ninkan hadduu arko xubin faasidon faa-ida inuu yahay oo khayrlaawo ah adduunku dhaafinaya ee xad go-aan ma aha jumhuur ahlicilmi waa mansuuq bay yidhaahdeen naskhigaana tirmidi soo guray fi jaamici fi akhiri lkitaab kitaab alcilal bilowgiis ibnu xasami daahirina waxay dhaheen waa muxkam ibnu taymiya wasad buu qabaa qatligu waa tacziir waqad yuqtalu bitacziir adilaana taageeraysa xadiidkii ximyar adaylami addaylami alximyari inda abi cinda sunan cinda abi daawuud wa axmed fii musnadihi ee saxiixa baa tusahaya nabi allow yeman baan joognaa sharaab waxaanu cabnaa laga sameeyo qamadida ama galleyda sharaabkaasi beerahan ku falannaa oo ninka caba xooguu xoog buu yeeshaa qabowga yamaneed buu naga difaacaa nabig wuxuu ihi ka warraman sharaabkaas ayuskiru huwa nacam buu ihi saxaabigu laa tashrabuuhu nabi allow lama dayn kara buui dadku way qabatimeen balwad buu u noqday beeraha lagu fashaa qabowaa la iskaga difaacaa haddaan qac laga siinin beertaba ma fali kartid reerkaba ma shaqayn kartid qabowga zamaneedna waa kaa dhexbaxahaya nabigu wuxuu ihi ma lagu sarqaama warka jooji haa nabig wuxuu ihi falaa tashrabuuhu nabi allow dayn mahayaan buui way barteen nabigu wuuu laa yasbiruuna canhu buui kama sabri karaan ma dayn karaan man lam yasbir calayhi faqtuluuhu bu nab sal slm ninkii khamre laga kari waayo hala dilo riwaayo kale fain lam yasbiruu canhu faqtuluuhum riwaayo kale faqaatiluuhum nabigu ma dhihin inta la kari waa intii lasoo qabto hala shaabogo mar haddii khamrada la qabatimo o balwad noqoto dadka ku badato saf baa laga maraaya sida muxaaribiintii baa loola dagaalami waa la jari dagaalka laga daadin idan culammadu xadiidkaa waxay ka qaateen macaasidoo dhanba dadka qabatime ee laga kari waaye ku bataay waxaa bannaan in la laayo lifasaadihim laa likufrihim sida jamaaca akaru salaf alimaam ibnu taymiya fi majmuuc alfatawa majalka labaatan iyo labaad wuxuu soo guuriyaa akaru salaf inay qabaan ninka mubtadica ee daaci ilaa bidcati in la dilo biqadi nadari can kufrihi wa ayri wa cadami kufrihi ma gaal baa mise waa musna inoo dambayso lifasaadihi iyo ifsaadka iyo tadliilka ummadda uu kusan in loo dilo dahaba ilaa hada akaru salafi saalix buu leehay yani ma baasha inoo dambayso ninku ma gaal mise masale kale wey ninkan fasaadkiisa ummadda la gaabinaya nabigu wuxuu yihi ninka khamra waaya ha la dilo waa xadiis saxiixa wey idan adilay leedaha marka in tacsiir ahaan ama qatli siyaasi oo sharci ruuxa lagu dilaayo maadaama fasaadkiisa ummadda looga raaxaynayo qiyaasna waa leedahay xubinkaadan hadduu uu xanuun ku dhaco oo xanuunkii daawo loo waayo suun xubnaha kale u saraayaynin waa la gooyaa baalkii hulaha la odhan jiray ee soomaliya waa hore ku dhici jiray haddana waa kansar baan u malay xanuunka hulaha loo yaqaanay ee uun dadka markuu ruuxu ku dhaco n halkaa in laga gooyo mayo jirka o dhan ba ka dhex dusi jiray ee la gubi jiray ee dabka un lala daba taagnaan jiray dabkeennii remiiga ah oo maadala reemagaaleeyey ruuxa kansar ku dhacba hadda waa la gubaa sooma arag mashiinaa lagu gubaa iyo laysaraa lagu gubaa ree miyigna dab madanay dabka gashan jireen hawlaheenna unbay ree magaaleeyeen oo ay qurqurxiyeen wax kaloo meesha ku hayaan lama arko idan xubinkan waxaa loo goynhayaa in inta kale la badbaadiyo mucdamka jirkaada iyo noloshaada si loo badbaadiyo gacanta waa in la gooyo oo lowga la gooyo oo bawdyado dhan halkaa fuulinka ah meesha iska galaan saracda iyo bawdyadu nin laga gooya baan xusuustaa oo ku badbaaday intiis kale nool aminkanba nool idan maxaa gacanta loo gooyo lugtana loo gooy in kulligu uu badbaado ama mucdamku xubinkan khamrada dayn waaye iyo fasaadka dayn waaye ummadda in la dhaafiyo oo ummaddu ka badbaado asna uu tago sida gacantii kasarka loo gooyey oo kale way leeyihin yani masaladu masale sahlan ma si kastaba noqotee wuxuu uhi waqad habata can nabiy nabiga waxaa ka sugnaaday annahu daraba fi lkhamri biljariidi laantimireed khamrada ruuxa cabay in u lala dhaco oo la xawdiyo ayaa nabiga ka sugnaatay iyo wanicaali kabalaa arbaciina afartan mare iyo gacan iyo kab iyo wixii ah muxuu ahaayey ultimireed iyo bugta lagaa qaso laiskugu kaa tegi ilaa adugu marka afartan yad baa kugu dhic waxay doon ha noqotee wadaraba abubakrin arbaciin abubakrin asuga afartan go-an buu ku dhuftay wa cumaru fii khilaafatihi thamaaniin siddeetan buu gaadhsiiyey awaailka hore afartan buu garaaci jiray waagii dambe ay wuxuu yihi dadku waxay u dhawaagay shaam intii la qabtay shaam ay aad dad loo dhexgalayo reemiyiga uu reemagaal isu bedelay baa khamradii la badsaday dadkii islaamka ku cusba ee waa dhawey soo islaamaya baashii laga kari waayo markaa saxaabada jamciya la tashaday maxaan samaynaa afartan kale aan ku daraa lay afartan kale lagu daray sideetan buu ku dhufan jiray wa cali radi allahu tacaala canhu yadribu maratan arbaciina wa maratan amaaniin cali asagu marna afartan bur wax ku dhufan jiray marna sideetan bal asagu wuxuu odhan jiray ninkan afartan ku dhufto oo u dhinta magtiisa bixin maayo diyo iguma laha ninkii laakiin aan sideetan intaan ku dhufto saa u dhintaay magtiisa waan bixin hayaa buu odhan jiray sideed afartan wuxuu arkay jiray inay tahay tacsiir waa iska tawaruc laguguma laha sheekh imaamku wuxuu u arkay tacsiir iyo xad iyo shay macquul macquuloo ah. sharciga ninka u dhintaay sharcigaa dila annagu maana dili wuxuu nugu lehy lama arko laakiin saxaabadu kaanuu maxay ah mutawariciin wax yarba iska ilaalin jireen ayb fa min alculamaai culammada waxaa ka mid a ah, man yaquulu caalim laa ka mid ah yajibu waxaa waajibaya ah darbu hamaaniin sideetan ruux in lagu dhuftaa waajiba ka xaddin ayib waa madhab اljumhuur wa minhum waxaa ka mida culimmada man yaquulu alwaajibu arbacuun maadaama cumar jideeyey sunatu cumarna waa suna sharciya facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin qole waxay leeyihiin afartan baa xad ah waziyaadatu dheeraadkuna yafcaluha alimaamu cinda alxaaja shaaficiya sidaa qabta iyagoo afartan wey xadkoodu ayb wixii ka dheeraad ah waa tacziir wey idaa admana annaasu dadku markay qabatimaan oy daa'imaan alkhamra aw kaana shaaribu ama ninka cabay uu yahay miman laa yartadicu midaan ku joogsanaynin biduunihaa sideetan wax ka yar ama ninku baashintuu bartay yuu ku halaaqay nin dayn hayaba ma aha afartan waxbaba yeeli maysaba kiirbuba sii qaadi sideetan baa lagu dhufanhaya inti dharka loo khafiifiyo oo mara jilecsan loo xidho say usha u karto iyo wanaxwu dalik idan afartanku inay tahay xad wixii kalena uu tacsiir yahay sheekhu islam ibnu taymiya saasuu qabaa ardaygiisa ibnulqayimna asna saasuu difaaca iclaamkiisa meelo badan ku faahfaahiyey ayib laakiin waxaan leeyahy laba xad wey laba xad wey arbacuuna bisunati muxamed wa hamaanuuna bisunati alkhulafaa'i araashidiin waxba dhiba ma laha laba xad weeye kaa ku gaabsan xasba maa taraa fiihi lmaslaxa waxba yaan laisku dhibin fa amaa maca qilati shaaribiin dadka cabahay yaraantooda markay dadku yar yihiinoo baashu ay ku bad ummadu ahlu khayr u badan tahay sulaxa iyo dad wanaagsan oy khamradu yarto fasaadku yar yahay wa qurbi amri shaaribi iyo ninka khamrada cabay amarkiisaoo iska dhow hadduu bilaabayba nin baasha muxuu ahay ku kala xayma ah oo ku kala tegay hadda wey fa takfi larbacuuna afartan baa inagu filan baashu hadday yar ummadda sii aafayn mayno ama ninkanba hadda uu bilaabay markii koobaad ba ay tahay afartan baynu qac ka siinayna wa hada awjahu lqowleyn buuhi labada qowle masalada ku jira kanaa u fiican buuhi